qofka doonistiisa bicamalihi camalkiisa uu ku doono addunyaa adduunyo wuu ka hadlayaa dadka acmaashii jannada lagu dooni jiray oo saalixada ahayd adduunyo ku doona sidaas darteeda baabkii ka horreeyey wuu ka caamsan yahay oo baabkii riyaaga ahaya ka horreeyey iyo baabkan baynahumaa umuumun wa khusuusun mutlaq kana caamsan maxaa yeelay camalkiisa inuu adduunyo ku doono labay noqon kartaa inuu ilaahayna caabudayo dadku ha ku ammaaneenna uu isleeyahy waa baabkii horan ka soo baxnay dadku ha kugu ammaaneenu isleeyahy khiyaaca la yidhaahdaa waxaa kaloo soo geli kartaa maba doonayo ammaan dad ee qofkaanu adduunyu ku rabaa cibaadadiisa cibaadada uu tukanaayo uu adduunyo ku rabaa xajkiisuu adduunyo ku rabaa jihaadkiisiyuu adduunyo ku rabaa salaadiisiyuu adduunyo ku rabaa maal ku raba adduunyo maado adduunu ku rabaa ammaan cidna kama rabaa waa baabkaana u gaara taasna baabkaana u gaara marka baabkan waa ka camsayn baabkii hore camalka la sheegayo oo la leeyahay haddii adduunyo lagu doono waa shirkina waa camalkii saalixa ahaa oo ilaahay lagu caabudaayey ee qofku inuu xoogsado oo waxa weya xamaali inta sameeyo adduunyo ku doono ama dibi iyo caafimaad barta adduunyo ku raadsado ama injineeriye iyo inta barta adduunyo ku raadsado shirki maaha waana bannaantay taas ee waxa la diidayaa waxay tahay acmaashii saalixada aheed ee jannada lagu dooni jiray in adduunyo lagu raadiyo sida waxa weeyaan xajkii sida waxa weeyaan qur-aankii dadka la baraayey cilmigii dadka la baraayey diinkii jihaadkii birulwaalidaynkii taas in adduunyo lagu raadiyo wey waxa la diidaya middaa shirkiga waa middaas camalkii saalixa ahaa ee janno lagu raadi jiray in adduunyo lagu raadiyo wey midda khatartaas ee acmaashii adduunyada loogu talagalay in adduunyo lagu raadiya shirki maahan ayadu iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi subxaana man kaana qofkii ahaada yuriidu mid doonaya alxayaata nolosha addunyaa ee dhow iyo wa ziinataa quruxdeeda quruxdeeda waa maalka ziinatu dunya waa maalka qofkii ahaada mid doonayo nolosha dhow ee adduunyada iyo quruxdeeda oo maalka ah ilaa wuxuu yidhi subxaana nuwafi waa u oofinaynaa ilayhim dadkaas mantiyaa loo celin agga macnaha ilaa manta caamiha ilayhim dadkaas waa u oofinaynaa acmaalahum camalyaalkooda fiihaa adduunyada dhexdeedaan ugu oofinaynaa wahum dadkaasna laa yubkhasuuna laga nuqsaamima fiiha adduunyada dhexdeeda ma laga nuqsaaminayo acmaashooda ma laga nuqsaaminayo allah subxaanaه wa tacaala wuxuu dadka iraadadooda iyo hammigooda iraadadooda iyo hamigooda iyo fakarkooda uu yahay adduunyada adduunyo unbaa qalbigooda ka buuxda acmaasha uu samaynaya adduunyuu ku rabaa adduunyuu ku rabaa maaluu ku rabaa ziinadu waa maalkii nuwafi ilayhim waa u oofinayna waa siinayna adduunyada dhexdeedaan ugu oofinayna acmaashoodaas ay sameeyeen adduunyada waa ku siinaynaa waxay ku rabeen laakiin maxaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya aakhiro markay tagaan wax nasiiba kuma laha ulaa'ika kuwaasu aladiina waa kuwa laysa lahum uusan u sugnaan filaakhirati aakhira dhexdeeda ila naaru naar maahane wax kale uma sugnaan aakhira haddii la tago wax aan naar ahayn leh wax aan naanahayn male ulaa'ika kuwaasu aladiina waa kuwa laysa lahum aysan u sugnaan fi اlaakhirati aakhiro dhexdeeda ila wa waxabita waxaa buray maa wixii sanacuu ay sameeyeen fiiha adduunyada dhexdeeda waxay ku sameeyeen waa buray wa baailun waxaa buray maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeyey laakiin aakhira wax abaalmarin oo wanaagsan ilahay agtiisa kuma laha wey aayaddan ilaah subxaana wa tacaalaa wuxuu noogu sheegay acmaasha adduunyada dadka ku sameeya camal saalixa ayagoo adduunyo ku doonaa adduunyada waa lagu siina laakiin aayad kale ah ilaahay aayaddan ku qayday oo wuxuu noogu sheegay adduunyada laftirkeeda laga siimaa intay rabaan qof kastoo adduunyo doonana la siimaa ee ilaahay qofku la doonuu siinaa intuu la doonana waa siina aayaddan waa mutlaq oo waxay leedahay qofka adduunyada doonaya iyo quruxdeeda waa u oofayna acmaashooda laakiin aayad kaloo suuratulisraa ah aa ilaah wuxuu ku sheegay qof walboo adduunyo doona la wada siima xataa adduunyadii ee ilaahay weynaa qofku doonuu siinaa weliba intuu qofku doonana laga siima intii alla la doonaa laga siina ilah wuxuu yidhi man kaana yuriidu alcaajilata qofka adduunyadan degdegayda doonaya hammigiisa iyo murugadiisa iyo fakarkiisuba waa adduunyo hel cajalnaa lahu wa udadajaynaa fiiha adduunyada dhexdeeda wa udadajaynaa wuxuu doonayay laakiin ilaa wuxuu yidhi maa nashaau intaan doonno wey intu asagu doono maaha waa intaan annagu doonno liman nuriidu waana qofkaan anagu doonno weliba kaan u dadejayna ee qof walbo adduunya doona maha cabdulahi bn cabaas wuxuu yidhi aayaddaasoo suuratlhuud waxaa nasakday aayaddan suuratuisraa nasaqa marka selafku macnaha ay u isticmaalaan iyo macnaha mutaahiriintu isticmaalaan waxaa caamsan macnaha selafku isticmaalo oo selafku wuxuu nasqiga u isticmaalaan rafculxukmi xukunka in la suuliyo oo ah macnaha mutaakiriintu isticmaalaan wuxuu kaloo u isticmaali jireen selafku taqyiidka mulaqa la qaydo wuxuu kaloo isticmaali jiray selafku takhsiiska caamka la khasiso dhammaan nasak ayay yidhaahdaan maantana wuxuu ula jeedaa taqyiid sidaas darteeda hadalka cabdulaahi bni cabbaase ah aayadaanaa nasakday wuxuu yidhi macnaheeda waxa weye qayadadhaa waa qayday falam tabqa alaayatu calaa ilaaqihaa aayaddu marka kuma baaqi noqon muطlaqnimadeedii ee macnihii lafdigu tusayey waa la qayday waa la qayday wey sidaas darteeda dadka aakhira ugu horeeya naarta lagu shidayo waa dad acmaal saalixa sameeyey oo adduunyo ku doonayo ayaga ugu horeeya oo nabiga salى اlahu alيه waslm dadka ugu horeeya naarta lagu shidayo waxay kale yihiin u yidhi qof adduunka markuu joogay qur'aanka bartay ee dadka baraayey qof oo mujaahid ahaa ee dagaalamay ilaa la dilay iyo qof maal badan lahaa ee maalkiisa adduunka ku bixi jiray saddexdoodaasa ugu horraya wax maarta lagu shido sababta saddexdooda u keentana waxay tahay saddexdoodu markay acmaashaan samaynayeen raalli ahaansho ilaahay ku dalbi mayn ee waxay ku dalbaayeen dadku inuu ku ammaano mushaarkaasna adduunkay ku qaateen hadduu wax u tarayey hadduu wax u tarayey adduunkay ku qaateen dadka marka acmaasha saalixadaa sameeya acmaasha saalixadaa dadka sameeya ee adduunyo doonka waa darajaad qof waxaa dhacdaa acmaal saalixahu samaynaa sadaqu bixinaa salaadu tukana qaraabadiisu xidhiirinaa dadku u samafalaa dulmigu iska daynaa asagoo ujeedadiisu ay tahay arintaas dhammaanteed wuxuu rabaa ilaahay inuu asaga xifdiyo naftiisa xifdiyo maalkiisa xifdiyo caruurtiisa xifdiyo maalka u badiyo caruurta u badiyo nimcada u daa'imiyo ilaahi weyna uu barwaaqo adduunka ku noolay intaasuu raba intaasa adduunka lagu siina ilaahay intuu ugu talagalo aakirana wax abaalmarin ilahay intiisa kumale qofka fiiri qofkaanu salaad buu ilaalina soonku ilaalina xajku ilaalina sadaqadu bixina qaraabadu xidhiirine markaasuu leey allahu caruurta ii xifd allahu maalka ii ilaali allahu caruurta ii barake allahu maalka ii barake adduunyo keliya qalbigiisa ka buuxda bis ah. adduunyo keliya aa qulubtiisa ka buuxda intaasuu leeyahy marka abaalmarin uu leeyahy raalli ahaansho ilaah ilaah raalli ha ah kaa ahaado jannadiisa ha ku geliyo cadaab ha kaaga badbaadiyo qalbiga ugama jirto maadaama intaas adduunyada qalbiga uga jirta intaasu leey aakhira wax kale kuma laha nuuca labaad nuuca labaad wuxuu yahay waana ka qatarsan yaha nuucii hore nuucii hore waa ka qatarsan yahay acmaal saalixaahu samaynaa niyadiisuna waa dadku ha ku arkeen wax hawaaba kaasuma le laa fi dunya walaa fi اlaakhira waa eber w nuuca saddexaad acmaal saalixahu samayna maalan waa xajina uu xaji maayo allah inuu u dembi dhaafo jannana uu helo cadaabna ka badbaado alla uu jeclaado ilaa raalli ka noqdo muxuu xajinaya qofuu maal ka qaadanaa aabbahan ka soo xajina u leey wuxuu isleeyahay maalkaasaad ku hesho meeshii barakaysnayd aad tegtid aad ku soo tukatid aad ku soo cibaadaysatid midna keliya wuxuu rabaa maal inta qaato soo xajiyo qofkaas ilaa aabbahan ka xajiyey maalna uu saas ku helo bes nabadu waddan gaaluu keli jirona waddan muslimu aadan u aadi maayo waddanka gaalada ka tag wadanka muslimka aad ilaah si uu raalli kaaga noqdo diintaadu kugu badbaado ee wuxuu isleeyahay adduunyaad ka fiir camal weyn uu sameeyey oo haddii ilaahay dartiis loo sameeyo janno lagu heli karo laakiin asagu ilahay uma samay inuu janno uga helo muxuu u sameeyey adduunyo inuu ka helo kursiyuu soo doontay maaluu soo doontay shaquu soo doontay dhaqaalihiiba wuxuu ku jiraa layidhi meeshaan muslimka ayaduu ka soo doontay wax ajara kuma leh waxaa dhici karta inuu jihaad galo oo ilaa la dilo muxuu u jihaadayey wuxuu isleeyahay maal aad heshi amaad kursi heshi qaniimaa la helaa le gaalkaana dad dhagaha ku dhufato xoogaa fiicanaa laga jabsana ama mushaaraabaa lagu helaa xoogaa dhacdhacahay meeshuu leeda maalaa laga hela ahu isiiyo ama kursiga lagu gaara ahu isiiyo madaxaad noqone adduunyadiisaasu leey aakhira shilin male waxba mala saa umaba shaqaysane saa umaba shaqaysane qur-aanku dadka bara inta barta qur-aanku dadka bara ta barta xuu bara ee mushaarkaagaad keeshi wuxuu leeya war qur-aanka xooga fiicanaaba lagu hela halaas intiisaas u shaqaysana jaamacaduu ka baxa kuliya shariicuu ka baxa wuu soo baranaa alkitaab wasun wuu soo baranaa fiq islaami wuu soo baranaa xadiid muxuu u baranaa shahaadada u qaadanaa aad ku shaqaysati berri aduguna aad macallin noqoti mushaarin aad ku qaadati waa adduunyo shaqaysi ah. waa adduunyo doon waa adduunyo doon wuxuu soo qaadanaa shahaado muxuu doonayaa qaadi aad noqoti ah, qaadi aad noqoti adduunyo aad ku hesho kuwaas way ku waa la sheegay Ah, kuwaas weeya ee camalkii jannada lagu heli jiray adduunya un ku raadina qofku waxaa la rabaa salaadiisa sadaqadiisa soonkiisa cilmigiisa qur'aankiisa raalli ahaansho ilaahay inuu ku raadiyo iyo janno adduunyadiisana waddo kale uga shaqayso waddo kale xoogiisa adduunya haddaad rabto inaad ka shaqaysato soo baro waxyaalaha adduunyada looga shaqaystoo gaarka ku shaqayso alkaaga saalixaa iyo camalka adduunya iska kaa dhexgeli waa meesha laga halaagsamey halkaas wey meesha laga hadlayo halkaas meesha laga hadlayo han iyo toban sano uu daba joogaa waxbarasho islaamiyuu baranaa wuxuna u baranaa adduunye aad ku heshay waa kasaar waa kasaar tacabkiis waa ba adduunyo baro haddaad rabto inaad shaqaysato ma garatay diintaada ha u baranin aad adduunye ku heshay ha u baran waa kasaarta haddii kale ha u baran taas wey aayaddan waxay ka hadlaya kuwaas wey kuwa laga hadlay fi صaxiixi صaxiixi bukhaariga waxaa ku sugan xadiiun xadiidkoo marwiyun laga wariyay can abi hurayrata qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi salى اllahu calayh wasalam tacisa waxaa halaagsamay cabdudinaari dahabka addoonkiisa dadka dahabka caabuda ee addoonka u ah kuwaasaa halaagsameen kuwaas aa halaagsameen dinaarku waa dahabka tacisa waxaa halaagsamay cabdudirhami lacagta kuwa caabudada dirhamkuna fidadaa laga samay jiray fidada ama qalinka a laga samay jiray dinaarkana waa lacag laga samay daab waa halaagsameen kuwa caabuday addoonka u ah tacisa waxaa halaagsamay cabdulkhamiisati marada deliigtimaha leh midka addoonka u ah maryaha deliigtimaha leh qurqurxoon khamiisadu waa mar maro xariiqtimalaho qurxoon marada deliigtimaha leh midka adoonka u ah kaasa halaagsamay tacisa waxaa halaagsamay cabdulkhamiila bustaha addoonkiisa midka adoonka u ah bustaha ama marada faraqa leh khamiiladu waa maro kastoo faraq leh sida bustayaalkii hore faraqaa loo samayn jiray marka uu dhammaado maro kastoo faraq leh laydhaha khamiila midka maryaha faraqa le caabuda oo adoonka u ah kaasaa halaagsamay halaagkaasuu ku dhacay cibaadada la sheegayo aan nabigu loo cadeeyey macnaheeda in ucdiya hadii la siiyo radiya raadiyuu noqona adduunyadaas hadii uu helo waa farxad maanta hadii xoogaa faa'iida uu helo jeebka uu soo buuxsado farxad uu caawa la dhaca laakiin haddii maanta shanta waqti uu jamaacada ku tukado qur-aanka saddex jus shan jus akriyo adkaarta akhriyo indhihiisa iyo dhegihiisa iyo gacmihiisa ilaah uusan ku caasin wax weyn inuu helay maanta uma haysto weyn uma haysto wax weyn uma haysto laakiin hadduu xoogaa jeebka buuxsado darabkood shantii salaadood midaaba ka tag ama shantii midna jamaacad kuma tukan mid walba meel uga gowgowsi soo ma jeedin waxaa dhacda intaasoo qof inuu maanta xantay intaasoo gorna been sheegay intaasoo gorna ilaahay been ugu dhaartay farxad wuxuu maanta inuu guulaystay oo gacanta ku dhigo waa qofka addoonka alla sheegaya Oh. kan la sheegaya waa midkaas in ucdiya radiya haddii adduunyo la siiyo raalliyuu noqona maanta uu xoogaa helo waa maalin farcadeed hadduu raba ha ahaado waajibaadkii mid dayacay maantaas waajibaadki hadduu rabo ha dayaco macaasina ha ku dhaco hadduu rabo marba hadduu xoogaa helay waa maalin farcadeed qofkii wax siiya dadka waa u jeclaana hadduu raba ha ahaado acdaada ilaahay cadowga ugu weyn intuu dhaqaala siiyaa qof la heli karo ma agtiisa lagama maro wain lam yucda haddaan la siin sakida waa caroona haddaan wax la siin waa caroona maanta hadduusan waxba fiican soo helin murugo tiraanyo walwal iyo walbahaar waa maalin musiibo haddii maantao dhan hadduu rabo qur-aanka in shan jus ha akriyo shantii salaad jamaacaha ku tukado indhihiisa ha ilaaliyo dhegihiisa ha ilaashado wax dembi u xasuustayay ka dhici farxad uma ah maantaas mar hadduusan dhaqaale helin waa maalin murugo dadkana qofkan wax siin u neceb yahay hadduu raba ha ahaado awliyada ilaahay kan kuwa ugu taqsan mid ka mida ahli sunna ha ahaado qofkan wax siin waa necebi waa kaasa cabdiga la sheegay dadka wuxuu jecel yahay kii wax siiye hadduu raba cadow ilaahay ha ahaado maalinta wuxuu farxasan yahay maantu adduunyo helo hadduu rabo maantaas allaba ha caasiyo so uma dadka wuxuu u neceb yahay qofkaan wax siin hadduu rababa weli ilaahay ha ahaadin maalmaha waxaa muruga uwa ah, maantuusan adduunyo helin hadduu rabo ilahay caabudo maantaas waa abd kaas wey markaa marka lagu leeyahay waxyaalahaanu addoon u yahay gaal laga hadli ma qof muslim ah ee adduunyo ka daba dhacay wey waa laga hadla ogow cubuudiyada la sheegaa waa cubuudiya duuna cubuudiya maaha gaalnimadii weyneed maaha ee waxaa laga hadlayaa waa qof waa qof adduunyada quluubta ay ka buuxsantay jacaylkeedu jacaylkii aakiraduna ay ku yaraatay taas wey qofka laga hadla hadde haddiiba jacayl adduunya keliya ka buuxsamay aakirana aysan qalbi uga jirin markaas waa ulaaika aladiina laysa lahum fi اlaakhirati ila naar kuwaas waa wax qulubtoodu qalashay oo hadda gaaloobay noqonay markaas waa mid diweyneed waa dhici karta inay noqoto markaas nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam taxisa qofkaasaa halaagsamay wantakasa qofkaasaa foorarsamay waa qof magax madaxa loo gediyey wixii weynaa alla yah wixii yaraana waa la weyi qofkaas waa halaagsamay waana foorarsamay taxisa waa halaagsamay wantakasa waana foorarsamay waa qof madaxa u foorara sababtoo ah raalli ahaanshihii ilaahay jannadii wax weyn lama ah laakiin adduunyaa wax weyn la ah waa qof foorara marka waydaa shiika haddii qodax lagu mudo falan tuqisha qabata loogama siibo maxaa jirtaa biri yar oo af yar oo saas laba afoo isku dhaweylaaba mid saas la iskugu laabay oo marka saas la iskugu soo laabo laba afoo saas isugu dhaweydaan qodaxdaa la iskaga siiba qababtaa la yidhaahdaa saasaa qodaxda loogu qabta mar hadday qabato ciddida waa ka xoog badanta marka minqaash taasaa la yidhaahdaa minqaash aa la yidhaahdaa waydaa shiika hadii qodax lagu mudo oo qodax mudo falam tuqisha qabato loogama siibo qabato ama biin dadka gabalna biin ay yidhahdaan gabalna waxay yidhahdaan qabato macnaheedu waa maxay musiibadii ku dhacda alle kama bixiyo waa habaar nabigu habaara sala allah alay wasalam taasuna waxay kutusaydaa dembigu dembi weyn u yahy xaayla wuxuu mutay habaar nabiga inuu habaaro ama waaba khabarba oo ah musiibaduu ku dhaco ka bixi ma kaba sii daran khabar oo nabigu noo sheegaya qofka nuucaasa dabin iyo musiibadu ku dhacday inuusan ka bixin duubaa fiiriya marka markii naloo soo sheegay dadka xubu dunya maal jacaylka kursi jacaylka jaga jacaylka magac iyo sumcad jacaylka dadkaas inay nasiib dara ku dhacday waxaa naloo sheegayaa dadka quluubtoodu ka bixsantay raalli ahaanshaha ilaahay raadintiisa wax kaleeto aan qadarin oon raadin dadkaas ilaahay uu jeceliya dadka jannada iskalena ay yihiin dadka quluubtooda ay ka buuxsantay allah raallihaanshadiisa raadi nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alayه wasalama duubaa duubaa waa muanadkii ayab ayab waa mid wanaag badan duubaana waa mid wanaag badan waa jannadii duubaa tii wanaagga badneed oo jannada aheed licabdin adoon ayay u addoonkaasoo aaqidin haysta bicinaani farasihi faraskiisa hogaankiisa faraskuu hogaanka iska haysta fii sabiililahi jihaad u haysta cibaadadaasuba u nool yahay isaga dhowba faraskiisa hogaankiisu u haystaa wuxuu u haystaa jihaad fii sabiili اllaah inuu u dagaalamo diinka alle inuu kor noqdo gaalnimaduna ay hoos noqoto addoonkaasoo ashcaa uu basaas leeyahay ra'su madaxiisu qof isdhaldhalaalinta ku dadaala maahan qof jihaad ku jira waxa wey waa boroobi dan u boroobi oo u basaasan addoonkaasoo muqbaratin la booreeyey qadamaahu labadiisa lugood ila waa qof socda ah, qof socda cagii waa boroobaya in kaana hadduu ahaado filxiraasati waardiyaha kaana filxiraasati waardiyuhu ahaana waxaa loola jeedaa ma ahan qof asagu magac iyo kursi iyo doonay ciidanka muslimiinta mujaahidiinta markay yihiin waa labo qof asaga ujeeddadiisu waxay tahay wadantaad u timid ilaasho oo raalli ahaansho ilaahay ah saas darteed hadii waardiyaha loo diro waardiyuhu waa meelaha ugu dhibka badan dii lahaa waardiyaha qabo cadowga waardiye halkaasu taagnaana siday tuuna u gudana dhankiisa cadow uga imaama asagoo noo siday tahay u gudana dad laakiin maxaa jira goobaha jihaadka markuu joogo wuxuu jeceliya taliska iyo meelaha odayaashu joogaan iyo meelahaas inuu farfariisto ka sheekeeyo ah, meelaha dhaqaalaha iyaaliin iyo meelahaas inuu ka muuqdo uu jeceliy ah, waa dhacdaa mar xoogaa dagaal socdo inuu qac ka siiyo laakiin waardiye u taagnow moogta waardiyaha nasiibkuma leh naftu wax yar oo dan adduunyaha kuma jirto saaysaan usoo taagin hurda ma leh cadowaad ilaalina hurdo maleh nasiino maleh dhaqaale maleh waa un raalli ahaansha ilahay bis raadi wax kale meeshaas ma yaalin haddii marka waardiye loo diro waardiyahaas u taagnaana cadowgu ilaalimo diidima meeshii lagu diro shaqadaan say aheed u gudaa wey say aheed u gudanaa wain kaana fi saaqati ciidanka meesha ugu dambayda hadduu ahaadana kaana fi saaqati meesha dambaydu ahaana dii la yidhaahdo meesha ugu dambayda gadaal halkaas joogna ayaduu jooga ayaduu jooga macnaha laba shayuu leeyahy horta shaqada meeshii looga diru aada ee qof asagu meel iska dooraanaya maha ta labaadna shaqadii loo diru gudana ee dayici ma ah. waana shaqo waadixa la yaqaano oo waxa weeyaan dadka gabal meesha ha joogo laakiin shaqadaas muhiimkaa qabo waa dhibi meelaha talisyada iyo odayaasha iyo madaxda iyo meelaha dhaqaaluhu yaali iyo meelahaa soo adeegu jeceli ma jecla waardiye qabo agga taagno taagnow naftiisu ma rabto kaas marka maahan kaa kaas maaha kan jannada iskale waa midkan iiri marka in istaadana hadduu idan dalbo lam yu'dan lahu loo fasixma madaxda hadduu idan ka dalbo oo u yidhaahdo madaxdan dan kalee yahay ee ha la ii ogolaado waa askarigaa tae amarka qaaday orod waardiyaha joog madax madaxda maahan ka u macnaha lama qadariyo wey warkiisa lama qiimeeyo waa kaasa ninka jannada iskalo ah, qof la tixgeliyo lale hebel miya yidhi ha hebel lama diidi kara lasoo xareen ma waa qofaan magac lahayn ah, oo aan dadka dhexdooda magac ka lahayn ah, dadka dhexdooda aan magac ka waa dadka ilaahay jecel yahay na laa yuxibu almu'mina ataqiya alkhafiya ilaah wuxuu jecel yahay muuminka alla ka baqa qarsoon oon dadku oqoon kaas alla jecel ah, shuhradu ayadaa musiiba dadka dhexdooda inaad caan ka tahay iyadaa musiiba ayadaa ah, musiiba istususaa lagaaga cabsana iyo riyaa iyo balaayo ilaahay midkuu jecel yahay waa taqiga qarsoon oon la oqoon ah, waa midka soomaalida Ah, nin hadduu tago aan la tarahayn oo hadduu yimid aan wax tarahayn wax matarahaas allow takalusi waa midkay leeyihin ah, lama yaqaana le waxba qiima male mhm. mhm. kaas wey midkaas alla jecel kan alla jecel yahay waa mid kaas aysan dadku oqoonin keliya cibaadadiisa ku tacalluqo oo ilaashana raalli ahaanshaha ilaahay ilaashana ee haddii uu maqan yahay aan lalahayn hebel aan maqan fadhiga yaan oo hadduu tegaayo aan lahayn war joog haddii lagaa maarmay aan lalahayn ila iska dhaci kaas awl waxawey maaha kaas way midka alla jeceli khafiga ah daqiga ah. ah alla ka boqo qarsoon in istaadana hadduu idan dalbo lam yu'dan lahu loo fasixi maa wa in shafaca hadduu ergeeyo lam yushafac ergada laga aqbali ma haddii qof maalan u yimaado oo yidhaahdo adaa hadde mujaahidiintan ka mid ahe kaana dan iisoo dhammee dantaasaan madaxda kale ahay oo isku dayo iha qofkaas waa loo qabta waa shaqa kumalhide orod shaqadaadii qabso manaha laqadarima laqadarima waa qofkaas qofka ilahay jecel qof la qadariye ma laakiin halkee ka qadarsan yah ilahay qofkaas way qofka alla jeceli fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyinaa ku sugan alulaa masalada ugu horaydaa iraadat اlinsaani mudaaf soo qadaro damu iraadat اlinsaani qofka doonistiisa ceebaynta la ceebeey weeye addunya adduunya inuu ku doono bicamali اaakhira camalka aakhira lagu dooni jiray iiri camalka laleeyahay marka adduunya lagu doonaa lagu khasaara waa camalka aakhiro ee adduunyadaada camal adduunyadaad uga shaqaysato lagu diiday maa xalaal marka aluulaa masalada ugu horaydaa iraadat اlinsaani damu iraadat اlinsaani qofka doonistiisa dhaleecaynta la dhaleecey weeye adduunya adduunya uu ku doono bicamali اaakhira aلhaaniyatu mas'alada labaydaa ah, tafsiiru aayati hud waa aayaddii suuraة اlhud ku jirtay tafsiirkeeda aلhaaliثatu masalada saddexaydaa ah, tasmiyaة اlinsaani waa qofkii in lagu magacaabay qofkii almuslimi muslimka ahaa cabda dinaar dahabka mid addoon u ah wadirhami lacagta fidada laga sameeyey midka addoonka u ah wlkhamiisati marada giirgiiran ama deliigtimaha leh midka addoonka u ah wlkhamiilati marada faraqyada leh ama bustaha midka addoonka u ah marka addoonnimada la sheegaya waa cubuudiya duuna cubuudiya tii weyneed maaha oo ilaahay qayrkiis in la caabudo ahedoo gaalnimada aheed waa mid ka sokayda laakiin aad u khatara iyaduna tii weyneed inay ku gaarsiidana cabdinimadaas tafsiirkeeda waa loo fasiray nabigaa noo fasiray cabdinimada la sheega waa jacaylkaaga iyo murugadaada iyo hamigaagu adduunyo inuu noqdo aakhiradiina aysan murugo weyn kuu hayn taas way addoonnimada la sheega nabigaa fasiray muxuu ku fasiray biannahu qofkan in ucdiya hadii wax la siiyo radiya raadiyu noqonaa wain lam yucda haddaan wax la siinna sakida waa caroona alkhaamisatu mas'alada shanaydaa qowluu nebiga qowlkiisa weeye tacisa waa halaagsamay waantakasa waa foorarsamay qofkaas qofkaas waa qof madaxa u foorara ah, miisaankiya ka lumay waxaa wax lagu qadarayaa waa diinka waxaa la farxaa maalinkaad ilaah caabudo macaasida ka fogaato waxaa la murgaa maalinta dembi aad ku dhacdo waxaa la jeclaadaa qofka ilaahay jecel oo ilaahay ku xihan waxaa la nebcaadaa qofka ilaahay caasiya asaga miisaankiisu saas maaha farxadiisu waa maantu adduunyo helo murugadiisu waa maantu adduunyo waayo jacaylkiisu waa qofka wax siiya nacaybkiisuna waa qofka wax u diiya nebi muxamed sala allahu calay wasalam munaafiqiinta marka ilahay ka laaya muxuu wa minhum man yalmisuka fi sadaqaat waxaa ku jira munaafiqiinta qaar kugu ceebaynaya sakaadka saad u qaybinaya fain ucduu minhaa radu haddii wax laga siiyo raalli noqonaayo waxay leeyiin nabiga cadaalad weligay maana qofka cadaalad badan ilaa anigu isiiyey fiiriya bal miisaankooda wain lam yucdow minhaa idaa hum yaskhaduun haddii aan wax la siin isla markaasi waa caroonaya waxay leeyin meesha cadaaladuma taalle irman waraabsiyaa yaalla dad gaara ah. aa wax layskaga wadaa saasay leeyiin nabi maxamed sala allahu alay slm markuu xataa wax qaybin marka waa halaag wey asaadisatu masalada lixayda qowli waa nabiga qowlkiisa uu yihi waydaa shiika haddii qodax lagu mudo falan tuqisha qabata loogama siibo asaabicatu masalada toddobayda ahanaau waa ammaanta cala lmujaahidi mujaahidkii la ammaanay mujaahidka almawsuufi lagu tilmaamay bitilka sifaati tilmaamahaas soo sheegay maaha mujaahid oo dhami waa midka tilmaamahan la soo sheegay iskale baabun haadaan midkaanu baabu waa man aaaca alculamaaa culammada qofka adeeca walumaraa madaxda qofka adeeca fii taxriimi maa shay la xaaraamayntiisna ku adeeca axallallaahu allah xalaaleeyey wa taxliili maa shay la xalaalayntiisna ku adeeca xaramallaahu allah xaaraamtinimeeyey faqad ibtakhadahum culummada iyo madaxda wuxuu ka dhigtay arbaaban rabbiyaal rabbiyaalkaasoo min duunilaahi alla qayrkiis ah oo alla ka sokeeya baabun haadaa midkaanu baabun waa baab man adaaca alculamaaa qofkii culummada ku adeeca walumaraa'a madaxda qofkii ku adeeca fii taxriimi ma shay la xaaraamayntiisa axallallaahu allaah uu xalaaleeyey iyo wa taxliili ma shay la xalaalayntiisa xarama allaahu allah uu xaaraamtinimeeyey faqad ittakhadahum qofkaas wuxuu ka dhigtay culummada iyo madaxda arbaaban rabbiyaal rabbiyaalkoo min duunilaahi alla ka sokeeya baabkan baab weyn weeye wuxuu ka hadlayaa culummada iyo madaxda wax ilaahii weynaa subxaanahu wa tacaalaa xalaal ka dhigay hadday yidhahdaan waa xaaraan ma bannaana in lagu raaca wax rabbigii weynaa xalaal ka dhigay sharci allaa dejiya wax rabbi xalaal ka dhigay hadday yidhaahdaan madaxda muslimiinta ama culimada muslimiinta hadda waa culummada qofkii ku raacaana ayagu caabudo rabbi ka dhigta wax rabbi xaaraan ka dhigay hadday yidhaahdaan waa xalaal ma bannaana in lagu raaca qofkii ku raacana iyagu rabbi ka dhigta marka sidaas la leeyahay marka madaxda iyo culummada oo ayagu waxalaalayna ama waxarimaa laba yihi qof waa qof caalim ah oo diinka alla yaqaana dadaalna ku baxshay inuu xaqa garto waa qof amiir oo madax ah xaqii yaqaanoo caalim ah ku dadaalayna xaqi inuu garto laba sifay leeyihin madaxdii culmadaas diintii caalimay ku yihin waa yaqaaneen waxayna u qasteenay ku dadaaleen xaqii inay waafaqaan ayaga hal ajaray helayaan marka hadday gafeen ah, shay xaaraam sharcigu ka dhigay hadday yidhahdaan waa xalaal ayagoo u arka in sharcigu xalaaleeyey laba sifana ay leeyihiin laba caalimiin waayo waana ku dadaaleen inay xaqa gartaan waxay u arkeen sidaan inay diinkii tahay ayagu hal ajara helaya laakiin qofka ka dambeeya marka ay u caddaato caalimkaanu masalada inuu ku gafay markay u caddaato qofkaan madaxda masalada inuu ku gafay asaga uma banaana inuu ku raaco waa ka xaaran ma banaana inama daacatu fi lmaxruuf waxa culummo lagu adeeco ama madax lagu adeeca waa wanaag uma banaana taas waa mid ka labaad waa caalim xaqiiba inuu aado uma qasdini waa kutubaxoor ah, caalim waaye laakiin xaqi inuu waafaq uma qasdin masaladan dan adduuna ka gashay markaasuu si baadil ah uu sheegay ah, shay ilaahay xalaalay leey waa xaaraan ama shay ilaahay xarimayuu leey waa xalaal markaas asagu waa ku aasiyey rabbi cadaabuna ku murtay in lagu raacana ma banaan se wuxuu weeyaan qofkan amiirka waa caalim laakin waa ka leexday xaqa isaga og waa la sidoo kale waxa ah qofkan caalim maba diinti diintii maba yaqaan waa iska dadaalay wuxuu siri diinka ilaahay waafaq asaga marba hadduusan caalim ahayn diintii ka hadlay mar walba dembiyuu leey qofkaan madaxdaahu ma yaqaan diin laakiin waa dadaan wuxuu siri diinka alle waafa markaasuu baail ku hadla isagu dembiyuu leey sababtu waa maxay marba diinta oqoon hadduusan ulahay inuu ka hadlaaba waa xaram marba haddii uusan oqoon ulahay inuu ka hadlaa waa xaram saas darteeda alqudaatu alaa uu yidhi nabigu sala allahu alay waslm xadiska abi dawud qaadiyaalku waa saddex inaani fi naar wa waaxidun fi ljanna laba naartay gelayaan midaa jannada gela labada naarta gelayda fiiri labadooda mid waa mid yaqaana xaqii laakiin isagoo yaqaan ka leexday naartuu gela ka labaadna waa mid jaahil ah oo aan xaqii oqoonin naartuu gela kan fiiri marka kan yaqaana diinka inuu naarta gala nabigu wuxuu ku xihay inuu ka leexdo xaqii isagoo garana laakiin midka jaahilkaa nabigu ma kala qaadin naartuu leeyahay sababtu waa maxay marba hadduu jaahil yahay inuu qaadi noqdo yaa u ogolaada inuu asiibo iyo inuu gafa waa mid isaga maxaa yaele hadduu xataa asiibo ugu soo beegantay maahan isagu ma ogeyn meel xaq ka jiro darteeda madaxda ood aan diinta oqoon iyo culummo wax shaati culummo lahu diinka oqoon inay ka hadlaan uma banaanaba xalaal iyo xaaraan maba u banaana hadday ka hadlaana naaray ku helayan marba haddaysan oqoon ulahayn naara ku helaya marka ayagu waa saas kii oqoon u leh dadaalna xaq inuu garto ku dadaalay hadduu gafay asagu hal ajaru leeyahy gefka uu gafayna waa loo dhaafa xadiidka saxiixaynkaa saas nabigu ku cadeeyey sala allahu alay wasalam idaa xakama alxaakimu fajtahada uma asaaba falahu ajraan xaakimka masalada xukmina hadduu ijtihaado xaqa asliba laba ajaru leeyahy waidaa xakama fajtahada uma akhdaa hadduu xaakimku xugun rido oo ku ijtihaaday uuna gefay hal ajar u leey ah, ajar u leey dadaalkii ajar laga siina gefkana oo loo dhaafo laakiin waa inuu caalim yahay dadaalana laba shardii leh labadaa shardii leh labadaa shardii leh laakiin labada shardi mid haddii la waayo naaru ku mudanay oqoon male waa iska dadaalaya xaqa asiibu isleeyahay naaru leey oqoon waa leeyahay laakiin isagoo qoontii lahu ka labadaba naarule ayagu waa saas haddayba haddee u qasdaan inay xalaaleeyaan wax la xarimayna kafaray noqonaya ama culummo noqdo ama madaxa noqdo qofkii wax ilaahay xalaaleeyo yidhaahda xaaraan weeye waa kaafir muslim maaha wax ilaahay weynaa xarimay xalaal weeye qofka yidhahdana waa kaafir rabbinimuna sheegtay isagu rabbinimu uu sheegtay qofkaas kuwii sharciga dejinaya waa kuwaas dadka shacabka uma banaana inay ku raacaan culummo iyo madax wax ilaahay xalaaleeyey hadday yidhahdaan waa xaaraan uma bannaana wax ilaahay xarrimay waa xalaal hadday yidhahdaan inay ku raacaan uma bannaana waa ka xaaraan hadday ku raacaan labay mid yihiin shacabka inay yidhaahdaan wax ma xalaalayn karaane waa ogahay inay xaaraan tahay waaasuna ilaahay wax uu xarimay ayagu ma xalaalayn karaan madaxdan iyo culummadan wax ilaahay xalaaleeyeyna ayagu xaaraam kama dhigi karaan laakiin fursadaydaan ka faa'idaysana adduunya maalan madaxdiya waxay dhahdaan ribadu waa furanta xalaalna wey ummaddu ha faa'iidaysa labay mid noqonayaan markaa dadku qof yidhaahdaa war wax nama xalaalayn karo oon caqiidayn in arintaas xalaalta oole waa ogahay wax ilaahay xarimay inaan cidna xalaalayn karin laakin ribadii ku shaqaysana qofkaas waa caasi waa qof rabbi caasiye gaal noqoma laakiin waa caasi cadaab muto waa caasi wuxuu la mid yahay qof inta ku yimid ku yidhi kaalay qamraa meeshan ka soo cabi kaas ku addeecdo raac adoo og inay xaaraamta ku noqon maayo sooma laakiin caasi ku noqona ama wuxu an siraysanayna keen ama wuxu aan soo qayilnayna keen ama wuxuu idhi tiyaatarkaa riwaayadu ka jirtaaye aan caaw riwaayad jacaylo muhiim aa jirtee aan caaw ka soo fiirsanayna keen waa raaca waa ku adeecday soo maha ma ku gaaloobe ku gaaloobmay laakiin rabbiad ku caasay marka labadaasi hadii uu ay loo qaybinaa markay madaxda ama culummadu wa ila xalaaleeye xarimaan ama wa ilaahay xarimay xalaaleeyaan qofkii yidhaahda war wax ma xalaalayn kara wax ma xarimi karaan laakiin sameeya waa caasi waxa uu samaynaa haddaysan gaalnimo daatadooda u ahayn qofkii laakiin yidhahda or waa la xalaaleeyey naga xalaal weeye oo xalaalnimada ka aamina kaafir wey isagu ayaguna caabuda kaafir wey dadkana saasaa loo qaybin inta kale waa iska laqba markaas wa qaala bnu cabaas cabdullaahi bnu cabaas wuxuu yidhi yuushiku waxaa dhow an tanzila inay soo degto alaykum korkiina xijaaratun dhagxaan dhagxaantoo min asamaa samada xaggeeda ka ahaatay dhagxaan inay soo degdegto oo ay irka ka soo degto taasaa soo dhow yuushiku waxaa soo degdegaa oo dhow an tanzila inay soo degto calaykum korkiina hijaaratun dhagxaan mina minasamaa'i kor ay ka soo degto sababka iyo dembiga dadku ay sameeyeen oo dhagxaan naara uu uga baqay cabdullahi bn cabaas maxay tahay waa kana aquulu waxaan leeyahay yuu qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sal اlahu alيه wasalam wa taquuluuna idinna waxaad leedihiin qaala abu bakrin wa cumar abu bakr iyo cumar aa yidhahdeen masladu waxay ahayd mucatulxaj xajka saddex qaadaa loo xajiyaa waxaa ka mid a ah qaabka ugu fadliga badan oo lahaa tamatuca tamatuca macnihiisu waxa weeye markaad safarto miiqaadka iyo meeshii laga xidho jiray xajka markaad marayda cumro kaliya inaad xidhato cumradaas aad dhammaysato xalaal noqoto maalinka sideedaad xajka aad xidhato aad xajido halka safar labadooda kusoo dhammaysato tamatucaa la yidhaahda waana nuuca ugu fadliga badan sida xaadiista ay caddaynayso nuucaasuu dadka amraya cabdullaahi bnu cabbaas abubakar iyo cumara waxay jeclaadeen si beydka mar walba uu camirnaado in dadku marna xajka usoo safraan marna cumrada usoo safraan markuu dadkii u sheegay cabdullaahi ibnu cabbaas oo yihi tanatuc ha la sameeyo isagaa fadli badane aad dadka gabal ku yidhahdeen abubakar iyo cumara waxay yidhahdeen ifraadkaa fiican markaasuu yihi dhagxan naara ilahay irka inuu kaga soo daadiyan ka yaabay sababtoo ah hadalkii nebi muxamed sala allahu calayh wasalam aad waxaad ka hor qof aan nabi ahayn hadalkiisa abubakar nabi ma cumar nabi ma soo ma jeed marka waa idin yaabaya afarkan lafdigan ma sugna lafdigan laakiin lafdi kaleeto oo sugan ayaa ku macno ah lafdigaas kale imaam axmed ayaa musnadkiisa ku wariyey bazaarna musnadkiisu ku wariyey ibn cabdilbarina jaamicu bayaan اcilmi wa fadlihi ibn اlxasmina fii xajat اlwadaac adiyaa اlmaqdasina fi اaxaadiiث اlmukhtaara waana sugayn waana sugayn lafdigiisuna waa sidaan uraahum sayahlikuun uraahum dadka waxaan u malaynaa sayahlikuuna inay halaagsamayaan dadku inay halaagsamayaanaan u malaynaa maxaa yeelay waxaan leeyahay qaala nebiyu nabigaa yidhi aan leeyahay sala allahu calay wasalam wayaquulu markaasaa qofkii wuxuu leeyahay nahaa abubakrin wa cumar hadda abubakr iyo cumar aad marka anu dadku ina halaag ku dhacan kacabsanayo saas wey lafdigaas waana ku macno dhawi axmed maxamed shaakirna wuu saxiix yeelay marka lafdigaasaa sugan marka fiiri afarkaas muxuu kutusaya nebi moxamed sala allahu calayh wasalam axaadiidkiisa qof kaloo asaga ka soo haray lagama hor keeni karo warkiisa bacda nebiy dadka abu bakr iyo cumara u fadli badan haddii ay caddaato qowlka abu abibakar iyo qowlka cumar inay xadiidka nabiga khilaafsan yihiin ayagu una khilaafi maayaan kas ee ijtihaad ay dadaaleen ay dhici karta inay ku khilaafaan ila waa banu aadane laakiin kas uma khilaafaan hadday dhacdo marka xadiid nabi iyo inay iskhilaafaan qowl abu bakar iyo qowl cumar ma banaana qowlka nebi moxamed qowlkan in laga hor keeno sababto aan ah nebi moxamed sala allahu calayh wasalam waa rasuulka allah soo diray oo dadkoo dham inay raacaan ay waajib ka tahay dadkana abubakr iyo cumara ka mid marka qof kale qowlkiisa lagama horkeeni karo qowlka nabiga sal la ala ilaa qowlka nabigu waa wayi ah, wamaa yandiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxy yuuxaa nabigu rabitaan ku hadli maa ee wuxuu ku hadlayaa waxyi loo soo waxyooday haddii marka fiirsada bilaahi abu abubakar iyo cumar qowlkooda aan laga horkeeni karin qowlka nebi moxamed sala allahu alay wasalam ka waran dadka ka dambeeya ka waran qofka marka la yidhahdaa nebi moxamedaa sidaan yidhi sala allahu alay wasalam dhahaya annaga imaamkayaga shaafici ama imaamkayaga axmed ma qabo madhabkiisiina maaha sidaa ka war sow dalaal maaha sow in cadaab ku soo dego asagu khatar uguma sugno ka waran shaafici iyo axmed iyo maali a'imayba ahayen cilmi badane shiik ka dambeeyey hadduu hor ka hor keeno ka waran midka firqadiisa iyo ururkiisa iyo xisbigiisa aqoonkiisa ah, hadduu ka hor keeno oo waa haba dhacday fiiri shiik halkan wax ku akrinaya ardaygii uu akrinayey ayaa lagu yidhi war shiika kitaabka uu ku akrina kitaab kalena u kitaabka uu kuu akrina xuguhu dhigaa qubuuraha lama dhisi karo a ku taalo asaguna wuxuu ka leeyahay kuwa awliyadu kuma jiraan kuwaas waa dhisa marji iyo daliilla u keeni war kitaabka aad akrisaydu iyo shiiqa ku akraa hadday iskhilaafaan kaa taraaci ayna caddaha inay iskhilaafsan yihin oo xataa shiik laftigiisa hadii layha kitaabka aad akraydu masalada su u leeyahay sida aan sheegaya si aan ahayn u wada caddahay maaha wax sala qarsoon maa wax aduu aad iskala soo baxdo tir war kitaabka iyo shiqaba iskhilaafsan maaha taas waa hawi ee waa cadda inay iskhilaafsan yihin qubuuraha lama dhisi karo ha ku taala markaasuu le waa la dhisi karaa uu leey yaad raacayda hali ardayow markaasuu yihi ma qad baan raaca qof noolaan ma haysta qad madooba meel iskaga qormaan dabagelaya shiiqaas aniga io shiiqo meeluna geeyaba kawar war haddi xadiidkii nabiga meeshaan yaalla maya anigu shiiqan la socda qofaan shiiq lahayn shaydaan o shiiq hadda waaba runo qofaan shiik lahayn shaydaan waa u shiik laakiin shiiqa ma nabiya fiiri qof hadduusan de shiiq ba lahayn oo diinba qofka ka baran waa qasab inuu shaydaan iska raaca laakiin shiiku ma nabiya subxaan allah subxaana war ilaah ka bax markay caddaato qowlkiisu inuu khilaafsan yahay sunnada nabiga waa inaad sunnada raacda kuma dhihin shiiqaaga caay kuma dhihin dil kuma dhihin dagaal kuma dhihin xumeen ee waxaan ku yidhi war qowlkiisa iyo nabiga hadalkiisa hadday iskhilaafaan nabiga raac taas hadduusan shiiku raalli ku ahayn laftiisaba ma kumana ah, waa inuu ku faraxsany in nabiga la raacayo isaga nabigu ka iskhilaafaan hadduu saxay sow marka waa inuu ilaahay qabaa qof ka waran haddii la yidhi culummada haddii lagu adeeco baatil cadaab allaah soo degaaya haddii dad caamo ah oo meel isugu geeyey oo la yidhi golaha sharci dejinta ah. ay ayagu wax ilaahay xalaaleeyey xaaraam ka dhigaan ama wax ilaahay xaramay xalaal ka dhigaan oo lagu adeeca ka war bal ka war ku hadda culummadia la yidhi laguma adeeci karo ka war caamo meel iska fadhida oon kitaabka ilaahayba war weyn ka hayn sunnadii nabiga aan war weyn ka hayn laleeyahay waa sharci yaqaano sharciga yaqaano waa kii faransiiska wey Ah, harci yaqaanahu sharciga yaqaaniin waa qawaaniintii wadcigaha iyo faransiiska ah, maaha sharciga alla soo deji kuwaas ka war in la raaco ma banaana markaan leeyahay ma banaana waa wax alla wixii sharciga khilaafo laguma raaci karo ah, wax alla wixii diinka ilahay khilaafsan ma banaana in lagu raaco ma banaana ilaa abubakar iyo cumara laleeyaha lagu raacin ka war halkay joogaan kuwaas subxaan allah weysha gawrac dil haquuse soo abubakr iyo cumar aad maal kugu soo qaad tusaalaha fiir meeshuu mara ah. qof kale agga dhigma wa qaala axmedu axmed bnu xambal wuxuu yidhi cajibtu waxaan la yaabay liqowmin qoom qoomkoo carafuu garteen alisnaada sanadka iyo wasixatahu sanadka ansixidiisa sanadkan xadiidka inuu ansaxay oo nabigii sanad nadiif uu ku galay yadhabuuna haddana ku tegayaan ilaa ra'yi sufyaan sufyaan thawri ra'yigiisa taasaan la yaabay sanad saxiixa ah xadiid lagu keenay oo nabigu xukunkuu sheegayo xukunkaas mid khilaafsan ah sufyaan thawri fadwooday markaasay ku raaceen haddee sufyaan thawri waa nin waa imaam axmed iyo shaafici raggii lamidka aha waa a'imadii ku waktiga ahayoo lamidka ahaa waa a'imadii mujtahidiinta mulaqa aha ah soo wayukhdiu taarata naf badanu asiibi laakiin maruu gefay lawa banu aadam marka ay caddaato qownkiisu inuu gefay asagu hal ajaru hela laakiin adiga waa kaa xaaraan inaad raacdo wax la yaab la welle wa qaala axmed bnu xambal wuxuu yidhi cajibtu waxaan la yaabay liqowmin qoom qoomkoo carafuu garteen alisnaada sanadka iyo wasixataw sanadku inuu ansaco waa shar markaad leedahay culummada warkoodan waa ka tegin oo xadiidkaana raacin xadiisku waa inuu ansaco xadiisan sugnayn lama raaco intaadan xadiid helinooda masalada xadiid u hayn waajib waxa ah mar haddaadan aayad iyo xadiid hayn culummada inaad ku raacdo waajib wey fasaluu ahla dikri in kuntum la taclamuun haddaadan cilmi hayn cilmulkitaab wa sunna haddaadan hayn waa inaad culummada la socoto masalada laakiin markay masalada culummada isku khilaafaan oo mid aayad ama xadiid soo saaro midna qowlkiisuunasan aayad iyo xadiid haysan waxaad raacaydaa caalimka aayadda iyo xadiidka qowlkiisu waafaqsanya kaasaad raac hayla daliilkaad dabagelaysa adu markaasuu yidhi cajibtu waxaan la yaabin liqoomin qoom qoomkoo carafuu garteen alisnaada sanadka iyo wasixatow sanadka ansixidiisa qoomkoo yadhabuuna ku tegayaan ilaa ra'yi sufyaan wallaahu allahna tacaalaa wuu sarreeyaahe yaquulu wuxuu leeyahay falyadar ha ka cabsadeen ha ka baeen falyadar ha ka baqeen aladiina dadka yukhaalifuuna khilaafaho ka baxaya can amrihi nabiga amarkiisa amarka nebi moxamed dadka khilaafa oo ka baxaya ha ka baqeen an tusiibahum inay asiibto fitnatun fitna oo ay ku asiibto quluubtooda fitna quluubta inay uga dhacdo zayq wey fitnadu waa zayq leexasho min kufrin ow nifaaqin ow bidcatin ow fisqin qofka xadiidka nabigoo cad markuu kas uga tago oo uu kas u khilaafo waxaa dhacda quluubta ilaahay inuu uga rido zayd oo uu gaaloobo asaga dhabo ama nifaaq u qalbiga fadhiisto ama bidca ku dhacdo ama faasiq u noqdo fitnada ugu daran ciqaabka ugu daran waa midkaas ah, xadiidkii nabigoo u cad ayuu kas uga tegaya ah, kas uga tegaya wax yar baad ka wax yar oo adduunyaa hadday ka soo gasho si toos uga qubaysana diinta meel alla meeshay ka gasho ha yaraato meeshaasu mas'alada diinta iyo adduunyadu ay iska hor yimaadeen adduunyadu dooran ah. soo ma jeed haddii la yidhaahdo waxa way ist ku taale taalle adisababa laakiin garka waa inaad soo xirta garka lagama jeclee muruqu ka siina haddii la yidhaahdo meelheblo warqad yar iyo shahaado yaraa daf laga qaataa laakiin shahaadada shardi waxaan qofku inuusan gar lahayn waa xiida haddii la yidhaahdo basaboort dubay lagu aadaa la rabaa waxaana laga helay ardis ababa laakiin qof garle lagama jecla waa xiida haddii la yidhaahdo waxa weeyaan meel heble gabadha dhaktar ha loogu dhigo laakiin gabadh xijaabo lagama jecla way tuuri xijaab laakiin waxaa la haysana diinka inta ay adduunyada iswaafaqayn diin subxaana allah inna lilaahi wa inna ilayh raajiun war markaa diinkii nabigoo kuu cad ka tagto miyaadan ka baqayn ilahay qulubtaada inuu leexiyo oo dib dambe usoo hanuuni diido zayd ilaahay ku rido subxaan allah oo yusiibahum ama uu asiibo qofka amarka nabiga khilaafa cadaabun cadaabko aliimun mulimun jirka xanuujiyo iiri cadaab jirka xanuujiyo inuu asibo cadaab cadaabkaasu adduun iyo aakhira labada waa noqon karaa adduunka ilahay cadaab inuu kugu rido markaad amarka nabiga khilaafto oo ilaahay cudurra kugu rido oo ilaahay xabsi kuu dhaadhiciyo ciqaab kugu rido oo ilaahay weyna cadowku dilo kugu sallido oo ilaahay indhaha kaa rido oo ilaahay dhagaha ku tiro oo ilaahay fakri kugu sallido intuba dhici karta cadaab aakhire alla inuu ku dhadhansiina waa taa cadaabka aliimka adduun iyo aakhira labadaba noqon kara xaafid mukasir wuxuu leeyahay fi dunya uma noqon kara adduunkuu noqon karaa biqatlin ow xadin ow xabsin iyo wanaxwi dalik kawar waxyar il haddii lagaa rido cadaadkaaga waa la yaaba indhahay dhacay siba weynaa dhacday shalana wardiinka ilaali waa laga kari laha bal xumad yar afar laba usbuuc haddaad taallo waa quusane shalana war xuduudda alle ilaali waa lagu kari laha marka hore kibir badmida xuduuddaas kutuba ogida marka dambena calaacal badmida waxaa la rabaa tacaraf ila llaahi fi rahaa yacrifka fi shidda ilaahi isbar daacadiisa ilaali xaaladda aad ladan tahay xaaladda dhibaata timaadda ilaahay ku ilaalina saasaa lagaa raba siduu nebi maxamed yidhi sal allahu alay wasalam aayaddaanuna waxay tusaydaa amarka nebi moxamed waa waajib sal allahu alay wasalam shay nabigu hadduu amro waa waajib sida ilaahay markuu amro ay waajibka u tahay maxaa yeelay qofka amarka nabiga khilaafa waxaa loogu goodiyey fitno iyo cadaab loomana goodiyo qofka ciqaab looguma goodiyo inuu waajib ka tago ama xaaraan ku dhaca qofka si kale ciqaab kuma muto waxay kutusaydaa amarka nebi moxamed sala allahu calay sida amarka ilaahay inuu waajib u yahay in la ilaaliyo khilaafka la khilaafana cadaab iyo ciqaaba lagu mutaa nahyiga nebi moxamed waxa uu nahiyaa waa xaaraan waa xaaraan sida waxa ilaahay kitaabkiisa ku nahiya xaaraan u yihi ilaa nabigu iska hadli maayo rabbiyaa soo diray wuxuu yidhi imaam axmed atadri ma og tahay malfitnatu fitnadu waxay tahay fitnada aayaddaanu sheegayno ee dadka amarka nabiga khilaafa loogu goodiyey ma taqaan fitnadaas waxay tahay ashirku waa gaalnimo amarka nabiga haddaadan ilaalin oo aad fududaysato waxa dhacda gaalnimo ilahay inuu kugu rido ood naarta saas ugu gasho lacalahu qofka waxaa la arkaa idaa radda markuu ridiyo bacda qowlihi nabiga qowlkiisa gobol ka mid ah an yaqaca inuu ku dhaco fii qalbii qalbigiisa shayun shay shaygoo mina zayqi leexasho ah oo fayahlika uu halaagsamo waxaa dhici karta hal amaroo nabiga marka loo keeno oo laidhaha nabigaa yidhi sala allahu alay waslam hadduu ridiyo oo yidhahda madhabkayaga maha dariiqadayaga maha xisbigayga ururkayaga maha ama hawadiisa iyo rabitaankiisa uu u ridiyo oo u diido waxaa dhici karta ilaahay qalbiga inuu zayq uga rido saasba qalbiga ku dhinto waa dhici karta wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وslm وbaaraka عalى nabiyina mحamed